marka umuuraha ma dhex gelayno racyigeenna iyo fihamkeenna iyo waxyaalaha cilmi la-aan uglama hadlayno taasoo waxaan garan karno wama aha oo aan ku fikiri karno oon ogaan karno walaa naquudu filah walaa numaari ma murmayno oo ma doodayno fii diinillaahi diinta ilaahay oo saade asxaabalahwaa ay yeeleen ama qolooyinkaas <clears throat> inay waxyaalo dee shubuhaad ah iyo dee dadkii bal matalan muslimiinta iyo waxyaalahaas ay dee shubahaad kula doodayaan iyo umuuraha caynkaasa ee hadhow dadkii qalbigoodii zayq iyo leexasho iyo waxyaalahaas kuba ridaysa taa annagu diintii ilaahayna annagu kuma doodayno dadkii ahlalxaqa ahaa ahla deede islaamka ahaa diinta ilaahay annagoo shubahaad hadhow iyagu ay kuba lumaan oo dariiqii toosna ay ku gees maraan ku soo ridayno oo u sheegayno taasoo kale kula doodayna kulama doodayno <clears throat> walaa nujaadilu mana doodayno filqur'aani qur'aankii waa dee waxyaalaha ahlal ahwaa kaba yimi sa kuwaa qur'aankii yidha waa makhluuq oo kale kuwaa kalaamkii ilaahay inkirayoo kale iyo umuuraha caynkaasa qur-aankii kuma doodayno dee waana macno lagu fasire waana inoo dambeeyaan waxaa kaloo lagu fasiray qur-aanka halkan inay tahayba dee qiraa'aadkiisii sugnaayee rasuulka ilaahay kaba sugnaaday wixii kolba inagu aan karnaan ku aqriaynaa laakiin muran halka aan ku muranoon isku qabsanoo tana hagaasan iyo tana hagaasan iyo taas oo kale iyadna waxaa la ka yimaado iskhilaafkaasi buu noqonayaa qiraa'adkii sugnaadayna dhammaanba waa wada qiraa'addii ilaahay kuga soo dejiyey oo taa kuma murmayno oo kuma doodina yadna macno saxiixa ayuun baabay noqon dee rasuulka ilaahayna salawaatuullaahi wasalaamu caleyh qolo intaa iskuma haystay oo isula yimi muxuu ihi kilaakumaa muxsinun walaa takhtalifuu mid kastaaba wanaag buu samaynayaa oo qiraa'addee waxa weeyaan ilaahay ku soo dejiyey weeye laakiin ha iskhilaafina fainawaaye <clears throat> qolooyinkai idinka idinka horeeyey dee waxa weeyaan ikhtalafuu siay daayo oo fahalaku way iyaga iskhilaafeen markaasay halaag sameen iskhilaafkana halaagaasaa kaba imanaya bal taasna macno dee shuraaxda halkan kitaabka sharaxday ay ishaaraan weeye waana macno saxiixa un bal qur-aankii kuma doodayno kuma murmayno wanashhadu waxaan qaraynaa annahu kalaamu rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood inuu hadalkiisii yahay wanasala bihi uu la soo degay oo dee u soo dhiibay alruuxu ruuxii alamiinu amiinka ahaa waa jibriil weeye ruuxu amiin oo de waa amiinkii waxyigaba ruuxna waxaa loo yidhi bay yidhaahaan culimmadu liannahu xaamilun ama de waxaw xaamilu lwaxyi aladii bihi xayaatu lquluubi ila alrusuli min albashar wuxuu sidaaba waxyigan quluubtu ay ku noolaanayso waaba sida qur-aankii oo kale isagaa dee nebi moxamed salawaatuullaahi wasalaamu caleyh loogu soo dhiibo ilaahay ugu soo dhiiboo soo gaadhsiiyey waana qur-aankiina iyo dee kalaamkii kale ilaahay rasushii kale soo gaadhsiiyey taa qulubta ay kuba noolaanayso san ruuxdaba jasadka ugu noolaanayo bal markaa tan baa ruuxul amiina ah, waa malaku jibriil kaas baa la soo degay oo ilaahay u soo dhiibay oo facallamahu wuxuu baray sayid almursaliina mursaliinta sayidkoodii muxamadan sala allahu calayh wasalam nebi muxamed wa huwa qur-aanku kalaamullaahi tacaala ilaahay kalaamkiisii weeye kollay kitaabka bilowyadiisiina waynu kuga soo marnay dee waa kalaamkii ilaahay oo minhu bada ilahay xaggii ayuu kaba muuqday isagoo dee qowlan cibaaradiisii ahayd aanay ahaynun arrinku ee waxa weeyaan macnaya waa lafdigii iyo qur kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala xaqiiq ahaan kalaamullaahi tacaala laa yusaawiihi lama sinmayo oo dee bal dee la mid maaha lamana sinmo waxweeye mana shabahayo mana dhowo shay-un shay min kalaami lmakhluuqiin makhluuqiinta hadalkooda kaba mid ah walaa naquulu kuma qowlayna inagu bikhalqi saa dee ay markaas muctasila iyo qoloyin yidhaaheen qur-aankuba waa makhluuq taas khalqigiisa kuma qowlayno walaa nukhaalifu ma khilaafayno jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii oo dadkii muslimiinta jamaacadooda wixii ay isku raaceen ay isku waafaqeen ee khilaafkeeda la khilaafaa waa dalaal waa zeyq waa dariiqi muslimiinta iyo sabiilkii muslimiinta laga baxayo shiqaaq buu noqon marka muslimiinta jamaacadoodiina anagu ma khilaafayno asharx laa naquudu fii daati illaahi wa shani ma dhumbanayno ma muquranaa ma dhex garayno dee kama hadlayno cilmili'i iyo sudaanli'i iyo xujali'i fii daatillahi ilaahay daatadii oo dee ku kuniga daatadiisa cid ogaan kartaaba ma jirto waa shay qiiba ruuxdeennan aynuna dee insaan kuba nahay ruuxa hadday dhaafto ama shaksiga ay dhaafto layska xabaalayo meyd magaciisa xataa layska daynayo mayd la odhanayo taas ayaa waxa ay tahay hataa haddaan kuba fikirno inuu fiirfiirsano aynaan garanahaynba waa shaygaa makhluuqa ee inaga jidhkeenna kuma sugan maxaad malayn ilaahay khaaliqaa subxaana wa tacaala bal haddaba in waxa weeye isaga daatadiisa dee ay soo aroortayna in tafakaruu fi lkhalqi walaa tafakaruu fi lkhaaliq macnaha khalqiga ku fikiroo fiirfiirsadoo dee ilaahay waxyaalahan uu abuuray fiirsashada loo fiirsadee laguma fikiro bal dee ilaahay khaaliq ahabaa lagu garanaya ruuxa iimaankiibaa ugu siyaadaya oo dee waxaan bal maalan kownkan iyo khalqigan mid kastaa wada baniicee muxkamka ilaahay abuuray taasoo kaloo aayad ilaahay weeye ruuxu eegayo arkayo iman iyo ictiqaad fiican iyo yaqiin iyo khashiyada uu kaba gaadhayo laakiin ilaahay khaaliq ahaa dee waxa weeyaan fikirka harkaa lagu fikira waxa ka dhashaaba waa dalaal uun waayo wax la ogaan kara ma aha haddaba in laa nakhuudu fii daat illahi tacaala walaa shaanim fahadaakaasi shayun shay weeye kaybiyun gayb ah laa yudriku aanu haleelayn makhluuqun makhluuqba aanu gaadhi karin oonu ogaan karin ciddii doona makhluuqaasi ha noqdo bal numsiku waan ka afkeennaan ka haysanaynaa ka joogsanaynaa can ilkalaami hadal fii daalika daatada ilaahay iyo bal taas aan kaba hadaloon ku fikirno waan ka joogsanaynaa wainamaa faqad naktafi waxaan ku kaaftoomaynaa wainamaa naktafi faqad weeye waxaan ku kaaftoomaynaa dee keli ah bian nusamiya allaha ilaahay inaan ku magacowno bima samaa bihi nafsahu wuxuu naftiisii ku magacaabay asmaadiiis ku magacaabay inaan kuba magacowno wanasifahu aan ku sifayno bimaa wasafa bihi nafsahu naftiisa wixii uu kuba sifeeyey walaa natacaddaa inaan gudbin xuduud alakhbaari axaadiidta xuduudeedii aw saxiixati iyadna saxiixayde fii dalik ilaahay subxaana watacaala asmaad iyo sifaadkiiyo umuuraha kuba timi ee rasuulka ilaah waa waxyi ahayd la soo gaadhsiiyey wamaa yandiqu cani hawa in huwa ilaa waxyi waxa kaas buu kuma ogaadu inoogu sheegay laakiin welibana saxiixu kala cabira haddii dee halkan daciif iyo waxaas laba qaadanaya waa wixii dee inoo sugnaaday ee rasuulka ilaahi inooga sugnaaday ama ilaahay isku sifeeye ama isku magacaabay intaasumaan ku kaaftoomaynaa ama intaa wax dhaafsan oynaan gaadhiba karahayn ogaan karahayn iyada taas wixii ka yimaada waa xayre iyo dalaal iyo ama taasunbaa kaba iman oo markaa umuuraha ma dhex waan iska ilaalinaynaa kama inagu laa numaari aynaan ugu doodayn wanujaadilu macnaha dadkii alxaqa aaninaan ugula doodahaynba fii diin illaahi diinta ilaahay tacaala nasahnaaye walaa nulqi aynaan tuurahayn oo inaan ridahayn ashubaha waa jamcu shubhatin waxyaalaha shubuhaadkaas ee ama mutakalimiin iyo asxaab alahwaa iyo cid kale ay laba yimaadeen cala ahli lxaqi dadka ahlu xaqa ah waxyaalaha shubuhaadkaasee dadka iyagu dee aqraada xunxunayo faasidaale ay laba yimaadeen ee dadkii markaa zayqa iyo hallaynta ku ridaysa ama xaqii kaba kaxaynaysa waa dacwo markaas dee waxay noqonaysaa wixii looguma yeedhayo shubahaadkaasoo la sheeg oo dadkii markaa lagu dhex faafiyo ama lagulaba doodaaye taasna waxyaalaha shubahadaha dadka ahlu xaqa kuma ridayno ma gaadhsiinayno xaggood fa faina hadaa kaasi min atalbiisi waa dheehgelin xaqii laga dheehgelinayo iyo walifsaadi ifsaad la fasahadanaya ayuu noqon walaa nujaadilu mana doodayno fi lqur'aani qur'aanka biaaraa'ina inagu aaraadeenii oo dee inagoo saa markaa waxa weeyaan qolooyinka asxaab alhawaa ay iyagu qur'aanka waxyaalihii ay kaba sheegeen iyo waxay yidhaaheen iyo ama cid kaloo dee maka beryahan dambe ku xaayime iyaguna araada ama araa istishraaqa noqoto ama waxyaale umuraha caynkaasa araadayna iyo cilmili qur-aankii kuma doodayno walaa nujaadilu fii shani qur-aanka shanigiisii dee kuma doodayno kuma murmayno oo wanaquulu walaa naquulu bikalaami ahli zeyq ah haddii aan dee iska nasuusano wanaquula markaan idhaahno haddaan kuma doodno shanigii qur-aanka bikalaami ahli zayqi wadalaal dadka leexashada xaqa laga leexday iyo hallowga u saaxiibka hadalkoodii aan idhaahno waata waxaan qaraynaa waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala alruuxu lamiin baa rasuulkii ilaahay soo gaadhsiiyey oo nebi muxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh baa la soo gaadhsiiyey waana kalaamkii ilaahay dee xaqiiq ahaan buu yahay wax la midina maba jirto iyo wax ku dhow iyo wax shabahaya taas baan odhanaynaa ee waxyaalaha kale ee dee ama iyaguna shubahaadka un ahaa ahla zaq oo dalaal ay la yimaadeen barkoday dee sifadan kalaamkaba inkirayeen barkoday ka dhigeen dee kalaamkii ilaahay inaanu ahayn dee bal macnihii iyo cibaaro inuu kaba yahay aynu hadalkii ilaahay aanu ahayn hadalkan aan haynaaye waa xikaayadii ama cibaaradii uu yahay o waxyaalaha caynkaasa dee waa umuuro wada baadila waana umuuraha dalaalka iyo zayqa keenaya markaa waxyaalahaas dee kuma doodayno bal nashhadu waxaan qiraynaa annahu kalaamu rabbi alcaalamiina rabbi alcaalamiin hadalkii inuu yahay wanasala bihi jibriilu jibriiluu la soo degay oo uu dee isagii waxaweeya loo soo dhiibayo calayhi asalaam facallamahu uu baray muxamadan sala allahu calayh wasalam kama qaala tacaala wainahu latanziilu rabi alcaalamiin nazla bihi alruuxu alamiin cala qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyin mubiin wainahu qur'aanku la latanzilu rabi alcaalamiina caalamiinta rabbigood dejintiisii weeye ilaahiya rabualcaalamiin habaanu kalaamkiisii yahay isagaana soo dejiyey nasala bihi waxaa la soo degay alruuxu ruuxii alamiinu amiinka ahaa mal haddee qira'a sabciyeena nazala bihi aruuxa alamiina oo waxay ilaahay dejiyey oo qur'aankan oo dee ugu soo dhiibay weeye ruuxoo markaa la nasfiyo ruuxa amiinka calaa qalbika qalbigaagaanu kuba soo dejiyey oo <clears throat> dee taas litakuuna si aad u noqoto min almundiriina kuwaa digaye dadka u digaya risaaladan gaadhsiinaya aad uga mid noqotid bilisaanin kalaam iyo hadalna waa ku soo dejiyey carab carabiyin carabiyo mubiin oo de waa hadalkii uu ku soo degay luqadii uu ku soo degay qur-aanku oo de waa kalaamka carbeed buu kuba soo degay bal haddaba taas wey wanaquulu markaa waxaan odhanaynaa biannahu kalaam ullahi tacaala cala alxaqiiqa waa kalaamkii ilaahay cala alxaqiiqa oo dee jibriilna wuxun buu ahaa waasido isaga loo soo dhiibay waxyigaa loo soo dhiibo waa amiinkii waxyiga oo inahu laqowlu rasuulin kariim laqowlu rasuulin kariim biquwatin cinda bilcarshi makiin taasoo kaleba dee jibriil bay ahayd ama suuratu xaaqa inahu laqowlu rasuulin kariim wama huwa biqowli shaacirin taasi iyada waa nebi maxamed iyadaa rasuulka ahoo labadaba way wada yimaadeen dee suuratu takwiirna rasuulka qur-aankii layidhi waa qowlkiisii waa dee tan oo kale loo soo siduu buu usoo dhiibay markaa dee waa rasuulka sifaatka lahaa oo isagu waxa weeye waa jibriil ama suurat alxaaqa rasuulkan ilaahay kaba waramayo dee taasuu yihi waa qowl rasuul kariima wama huwa biqowli shaacirin iyadu waa nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee isaguna waa lagu soo dejiyey dadkiina isagaa u soo gudbiyey si loogu dul aqriyey ayaha isagina dadkiina ugu aqriyeyba bal markaa taasba weeye wa naquulu waxaan odhanaynaa biannahu kalaamullaahi tacaala ilaahay kalaamkiisii weeye cala alxaqiiqati xaqiiqa ahaan laa yusaawihi lama sidmo walaa yushbihu ma shabahayo walaa yuqaaribuhu kuma dhowa shay un shay min kalaami almakhluuqiina dadka makhluuqiinta ama makhluuq dhammaantiiba hadalkii ah walaa naquulu ma odhanayno biqowli ljahmiyati nin jahmi bnu safwaan la ydhaah oo isaguna dee sifadan kalaamkaba inkarayyabaa nisbadu ahayd oo bal markaas haddaba nimankaa jahmiyada ah addallaali ee hallowsan ee jamcu dallin weeye dadka hallaabay ah hadalkooda kuma qowlayna ah ana alqur'aana makhluuqun qur'aanku inuu yahay waa makhluuq waa ninkii dee muctazilana qowlkooda ahaa markii dambena dad badan ama intay dee nimankii madaxdaa qaateen maamuun qaatay raggii kale ay walaalo ahayna markii dambe adigu ama dee ninkii ay walaalo ahayna muctasim iyo ninkii uu sii dhalee waafiq iyana iyagana dariiqii ay mareen dariiqii ilaa mutawakil arrintii joojiyey dad aad u badan oo muslimiintii culimmadoodii kamida lagu dhibay imtixaankaas barhkood lagu dilay barhkood iyagoo xidhxidhan ay dhinteen barhkood dhibaato badani kasoo gaadha aada loo garaacaysa imaam axmed iyo haddaba waxa ay yidhaaheen oo qur-aanku waa makhluuq taas annagu ma odhanayno bal naquulu waxaan odhanaynaa huwa kalaamullaahi tacaala waa kalaamkii ilaahay walaa nujaawizu daalika arrinkaasa ma tallaabayno dee waxaan intaas ma dhaafayno dee waa qur-aan kalaamkii ilaahay makhluuq ma aha taas waana qowlkii muslimiinta qowlkii dee waxa weyaan salafka dadkii ahlu xaqaa qowlkoodii weeye laakiin dadkaa iyagu mubtadicada qowlkooda ma odhanayno wa nu'minu waxaan rumaynaynaa bima aamanat wixii ay rumaysay bihi isaga jamaacatu lmuslimiina oo min alsaxaabati waaltaabiciina saxaabo iyo taabiciin iyo waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin taas baanu anagu ictiqaadsannahay rumaysannahay waman khaalafahum ciddii khilaaftay ee sida dee matalan qur'aankii oo kale waa makhluuq leh taa kuba khilaaftay badee kuwaaba iyagule waaba xikaayiya cibaare hadalkii ilaahay kanimaha oo kale fa huwa fii dalaalin mubiin waa hallaw cabbukaasi kuba sugan yahay alkhulaasa laa yajuusu alkhawdu fii daati illaahi wa diinihi ilaahay iyo diintii khawd bee waxa weeye taas cilmili iyo araadi un iyo ruux fikirkiisii inuu kagaba hadlo taasi wax bannaan ma aha walaa yajuusu ljidaalu fi lqur'aani muran qur'aankii laguma murmo oo saasoo kale waa makhluuq iyo waxyaalo iyo umuura iyo taas waxyaalihii laba sheeganayay dee kuwa sheegteen jahmiye iyo muctasiliye kayrkoodba umuuraha caynkaasa taasna wax bannaan ma aha de hadday qiraa'adihii noqotona waa taan soo sheegno macno saxiixay noqonayaan oo qolooyinkii kitaabkan sharxay macnahaasna way kuba sharxeen ama labada macno u ixtimaalaya hadalkuba yidhaha labada macno waa laba macnoo saxiixa wa huwa llaahi tacaala gayru makhluuqin waa kalaamkii ilaah oo wax makhluuqa maahay de waaba dee kalaamkii ilaahay waa sifa sifaadkiisii kaba mida ah. walaa tajuusu mada bannaana mukhaalafatu jamaacati almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii oo la khilaafaana wax bannaan ma aha oo dee waxay noqonaysaa uun waa sabiilkii muslimiinta sabiil aan ahayn oo la raaco taasna waa waciid adag ayaa ku yimi suuratu nisaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala walaa nukafiru ma gaalaynayno axadan axad min ahli lqiblati qiblada ehelkeeda ah waa markii hore ina soo yidhi waxaan ku magacaabaynaa dadkan qiblada iyadan ahla qiblatina muslimiina mu'miniinaan ku magacaabayna marka waxaanan nidhi cibaaradiisaasi waxay ishaaro oyd horta islaam iyo iimaanku inay mid yihiin bal waana taa sharaxaan kusoo yar aragnay wixii intaa dhaafsana waxaa kaloo ishaaro u ahayd ruuxii muslimka ahaa inaan islaamnimadkii lagaga saarahayn dembi uu kuba dhacay oonu banaysanahayn bal tiiba adugu taan inoo sii caddaan doontuu inoo sii xoogaynaya oo wuxuu uhi walaa nukafiru ma gaalaynayno axadan axad min ahli ahlilqiblati dadkan iyagu qibladan u jeedsanaya salaadooda ula jeedsanaya muslimiinta ah bidembin dembi kuma gaalaynayno uu ku dhacay oo uu laba yimi maa lam yastaxil lahu haddaanu bannaysan oo haddaanu ictiqaadin waxani inuu xalaal yahay aanu ictiqaadin oonu dee taas inay takdiib baa meeshii imanaya xataa markaa taa ficilkii inuu sameeyey lama eegayo kal haddii istixlaalkaa leele xataa mid sameeyaba yaanu noqoninbe dee kufribaa iman iyo gaalonimo waa takdiib iyo beenin ilaahay subxaana watacaala dee xarimay taxriimkiisii uu beeninayo waa takdiib rasuulki ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh laba yimi wuxuu laba yimi uu beeninayo marka taa waa lagu gaalaynayaa laakiin haddii ay tahay in isagoo ictiqaadsan waxan inuu xaaraam yahay uu ku dhacay uu sameeyey iyada taa kuma gaalaynayno kole istixlaalkana labay u kala qaadaanoo sharaxay inooguma iman mid waa istixlaal qalbiga iyo istixlaal camaliya marshanaxaan ku arki doonaa waxa ay tahay istixlaalku asalka hore banaysigu wuxuu noqonayaa waa shaygii xaaraamta ahaa sharcan xaaraamta u ahaa oo xalaal lagaba dhigto taas bay noqon laakiin labada qaybood marka dambe u shaarixu inoo keeni doonaa walaa naquulu mana odhanayno laa yaduru oo dee waxa weeyaan bal taa hore islaamnimadkii kagama saarayno dembi ruuxuu ku dhacoonu istixlaalsanahayn markaa meesha waxay radin u tahay nimankii khawaarijta ahaa ee lahaa dembi kasta ama dembi kastoo kabiiraha dembigaa weyn ruuxu kol hadduu ku dhaco uu ku gaaloobayaaba ku gaalaynayay taasi dee waa qowlkii khawaarijta waxa iyaguna taa kula mid ayaanay ah, magaca gaalnimo ku magacaanbe nimanka muctasilo la yidhaaho ee iyagu lahaa dembiga ruuxu hadduu ku dhaco kabiiradaah horta dee magacii islaamnimo magac ammaaneed bay ahayd iyo iimaane waa ka baxaya faasiq buu noqonayaa iyagu waa gaaloobaya may odhan ee waxay mansilay sugaan oo dee usuushooda kaba mida almansila bayna mansilatayn mansilo laba mansilo udhaxayso tii islaamnimo tii gaalnimo laakiin mu-addaa kalaamku waa isla mid oo kol hadduu taa ku dhinto naar kama baxaya bay leeyihinoo waa ku daa'imaya dee kuwana saasun bay lahaayeen waxay ku kala duwan yihiin ukoon gaal bay ku magacaabeen dadna waxay leeyihin maya gaal kuma magacaabayno manzilo laba manzilo udhaxaysay sugayaan oo usuushooda kaba mid ah labadaba radin cibaarada hore ayaaba u ah oo ruux muslima ah, oo dee kuwana gaal haddaanay ku magacaabinna waxay leeyihiin naar waa ku daa'imaya ruux muwaxidina oo dee isagoo xataa dembigiisii ka toobid keenin dhintayna waa taxta almashiica ayuu ku sugayo rabbi haddii ay ka cafiyo marka horena waaba dee ilaahay subxaana watacaala cafigi iyo fadligi naxariistii haddaa dembigu laga cafiina naar kuma daa'imaya marka dambe waa laga soo saaraya wey taa way inkirsan yihinoo markaa wixii qowlkaa hore waa gaal ka dhalanayinba qowlkoodna kawa ratimaya daba iyada axad ahlalqibla ka mida bidembin kuma gaalayna maa lam yastaxil walaa naquulu moodhoona jihadii kale laa yaduru ma dhibayo maca aliimaani iimaanka maci dembin dembi liman camilahu ninkii sameeyey oo kale hadduu ruuxu mu'min yahay dembigan uu samaynayaa waxba ma yeelayo sida ruuxan gaalkaaba daaca uu la yimaadaa aanay waxba u tarahayn ruuxa mu'minkaana dembigu sameeya waxba ma yeelay taasna waa qowlkii murji'ada nimanka la yidhaaho ee waxa weeyaan taas iyaguna markaa taasna ma odhanayno oo dee iyadaguna nusuustii badnayd ee waciidka kuba timee ciddii dunuubtaa samaysa loogu goodiyey waxyaalahan ay mudanayaan ay dee jasahooda noqonaya haddaan lagaba dhaafinee cadaab iyo ciqaab iyo taasa ayaaba dee takdiib iyo diidma ay ugu sugan tahay iyo ka tag lagaba tagaa haddaba insa kuwa kaleba nusuustii kale iyaguna wacdiga ruuxaa dee dembi sameeyey ama dee waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala haddaanu waxaan shirki ahayn ka dhaaf uu dee matalan hadduu doono uu isagu kaba dhaafayo iyagana qowlkoodii ugaba hor imanayo haddaba kuwan iyaguna leh saacaan gaalkaba daaca uu la yimi aanay waxba ugu tarahayn ruuxu muminkaana dembi uu sameeyey waxba ma yeelayaanle taasna kuma qowlayno walaa naquulu laa yaduru maca aliimaani danbun liman camila narjuu waan rajaynaynaa lilmuxsiniina kuwa samafalayaasha ee min almu'miniina mu'miniinta kamida ah, waxaan u rajaynaynaa an yacfuwa canhum rabbi inuu dembigoodii dhaafo oo wayudkhilahum uu geliyo aljannata jannada biraxmatihi naxariistiisa uu kuba geliyo iyo dewa naxariistiisii ah. waa kii rasuulka ilaahay yidhi ruuxna axadkiin axadna jannada ma gelinayo dee waxa weeyaan camalkiisu waxaan dee ilaahay subxaana watacaala naxariista iyo fadligiisaas mooye xataa markii la weydiiyey uu aniguna waa saa ilaa an yataqamadani allahu biraxmatin haddaba uu jannada geliya walaa na'manu calayhim aan u rajayno ruuxu kol hadduu muxsin yahay dee maaha ruuxa kale adiga naftaadina waa taasoo ruuxii muslimka waa sida lagaba rabeen waxa weeye inuu isaguba ku sifoobo naftiisa markay noqoto iyo keyrkii markay ahaatabe aan naxariisu rajayno kol hadduu muxsin yahay e walaa na'manu ma aamin noqonayno calayhim korkooda makri lama aamin noqonayno inay khaatimadu ka xumaato makri inuu kuba yimaado taasna aamin ugama nihin oo dee meeshii khowfka ayaa cabsi loo cabsanayaana way jirtaa walaa nashadu uma qirayno oo uma goynayno allahum yaga biljanna ciddii aan nas ku iman inay ehlujanno yihiin nas aynaa u kuba iman ruuxi muslimkaayo toosnaa naxariis ilaahayo janno waan u rajaynaynaa waan filanaynaa e, laakiin waxa weeye uma goynayno ooma odhanayno jannuu gelayaa fulaan kaladaanas kuma iman wanastakfiru waana dembidhaaf u weydiinaynaa oo dee u dembidhaaf dalbaynaa limusiim koodii muslimiinta ahaa ama mu'miniinta koodii xumaanta sameeyey limusii lmu'miniin wanakhaafu calayhim waananu u cabsanaynaa walaa nuqanniduhum laakiin ma quusinayno oo tanna waa jaanib kale ujeedadu ruuxii muxsinka ahaa ee camal fiican laba imanayay ee waxaan u rajaynaynaa in ilaahay camalkana ka aqbalo naxariistiisana jannada ku geliyo taas baan u rajaynaynaa laakiin dee haddana ciddii dee iyadanas ay u timi inay ahlu janno yihiinaynu dee taa la ru aynu ictiqaadinayna mooyaane ciddii kaleba makriga ilaahayna aamin kala nihin inay wax isbedelaan markaa ruuxuna waa taasoo kale waa inuu naxariista ilaahay rajeeyo rabbi dembigiisa dhaafayo u naxariisanayo wixii uu la imanayo ka aqbalayo jannadiisa taas uu rajeeyo gees kalena uu ka cabsanayo ee makriga ilaahay oo aanu ka aamin noqon makrigiisii waana wixii muslimka naftiisu inay taa noqoto weeye ee kolley rajadiina waxay keenaysaa markuu ruux wax rajaynayo maxabo waxan uu rajaynayo uu jeclaado uu sacyo bal camalkeedii uu sacyo taas bay keenaysaaye raje uun aan wax amari laba socon maxabadaas iyo sacyintaasi aanay laba socon ammaane bay noqon iyo waxaase umniyo uune rajo mahataa maaha waa iyadoo ruuxu wixii uu ku dadaalayuu laba imanayo wixii inuu fishuu rajeeyo ee ruuxaan wixiiba sababtiisii hayd rajihiisu waa umniyun buu noqonaya <clears throat> bal geesi kalena kii xumaanta samaynaya dembiga kuma dhacayay isagana ma quusinayno dee naxariistii ilaahay kama quusinayno waanaynu u baqanaynaa ee ilaahayna subxaana watacaala dembi dhaaf baanu weydiinaynaa bal shaarixnaa kolay umuurow ka hadlay walaa nuqanidum alqunuud wahuwa alyasu asharx wa ahlu sunnati waljamaaca ahlu iyo ahlusunna sunna waljamaaca laa yukafiruuna ma gaalaynayaan almuslima ruuxa muslimkaah bidembi camalihi bidembin mee camilahu dhan ficil baan ka dhigan dembi camilahu uu sameeyey oo uu la yimi iyada taas kuma gaalaynayaan oo dee dembigu aanu ahayn wax gaalnimo iyo waxyaalahaasoo kuma dhacay oo waxyaalihii macaasida ahaa sagiiran kaana aw kabiiran dembigaasi mid yar ha noqdo ama mid weyn haba noqdeen ilaa ida istaxallahu inuu banayso uun mooyee istixlaalan qalbiyan istixlaal qalbiya oo istixlaalkii qalbiga muxuu noqon bian yactiqida inuu ictiqaadiyo annahu laysa bixaraamin waxaan inaanu xaaraamayn zinadii inaanay xaaraamayn khabaradii aanay xaaraamayn waxyaalaha caynkaas fa xiinaidin markaas yakfuru waa gaaloobayaa waa sababtuna waa biistixlaali banaysiga uu banaystay maa xarama allahu wixii ilaahay xarimay uu banaystay walaysa mana ahnin waxaa lagu kafriyayaa alistixlaal alcamaliya istixlaalkii camaliga bacnaa halkan aan lahayn wuu kala qaadi doonaaye istixlaalkay laba u kala qaadaano istixlaal qalbiya iyo istixlaal camaliya ayay dee bal maalan soo naqliyaan ama ay dee u kala qaadaan istixlaalka qalbiga waa kaa inoo sheegayoo waa shaygii sharcan xaaraamta u ahaa uu ruuxu xalaal kaba dhigto ilaa waaye xalaal ictiqaadiyo waa qalbigu ka imad ictiqaadiyo waxan inuu xalaal yahay marka taasi waa takdiib la beeninayo taxriimkii ilaahay subxaana watacaala uu xarimay waxaan la beeninayo rasuulkii ilaahay wuxuu uu la yimi la beeninayo xataa ficliyaanu lama jirin wixii isagu mid sameeyay yaa waa ku gaaloobaya istixlaalka camaligiina waxa weeyaan alistirsaalu fii ficli lmacaasi walmuxaramaat duuna an yactaqida xillaha ama waa ruuxii oo wixii macaasidiibuu ku dhex jira samaynaya ku dhacaya isagoon ictiqaadin inuu waxani xalaal tahay xaaraamnimadkii waa ogyahay oo waa garanaya waa xaaraam buu leeyahy waa dembi buu leeyahy laakiin wixii haddana waa samaynaya waa ku dhex jiraayo wixii markaa faraha kama qaadaya waa ku dhex jiraa wuu samaynaya marka kaasoo kale dee horta waa ruux aasimo dembiile ah mucarad lilcuquba waxaanu mucarad u yahay inuu dee ilaahay waxaan u qabto uu ciqaabo haddaan naxariis ilaahay aanay hareerin cafi ilaahay aanay hareerin jawsihiisa iyo waciid weyn baa waxyaalahan kuba yimi laakiin kol hadduu dee aanu istixlaalkaa qalbigu jirin arrinkan istixlaalka camaliga waa banaysi camal lagu banaysa macnaa waa istirsaal baa looga jeedaa un wixii ku dhex jiro uu markaa samaynayo isagoo dee xilligeedii iyo xalaalnimadkeedii aan ictiqaadsanayn xaaraamnimo u aqoonsan taasa istixlaal camaliya laydha haddaba wuxuu leeyahy istixlaalka camaligu maaha kaa keenaya kufriga keenaya haddee kufriga keenaya kol haddii ictiqaadkii xaaraamnima ay jirto waana tan markay culimmadu leeyihin ruux mu'mine dembi laguma gaalaynayo tay u jeedaan laakiin haddii istixlaal qalbigii jiro ictiqaadka uu ictiqaadsan yahay waxan inuu xalaal u yahay iyada marka xataa ficil haddaanu laba socon aanu wixii samaynba taasu ku gaaloobayaan walaysa alistixlaal alcamaliya wadalika marka haddaba arrinkan ah in dadka ahlusunna waljamaaca ruuxa muslimkaa dembi uu sameeyey aanay ku gaalaynahayn kol haddii aan istixlaali jirin bikhilaafi qowli qowlilkhawaariji nimankaa khawaarijta qowlkoodii wax khilaafsan weeye alladiina kuwaasoo kafaruu gaaleeyey almuslima ruuxii muslimka ahaa bilmacsiyati macsiyo yacmaluhaa uu samaynayo gaalnimadiisii ku xukmiyey oo wa akhrajuuhu kaga saaray min almillati diintii kaga saaray bidalika waa bilmacsiyati alatii camilahaa macsiyadaa uu sameeyey kagaba saaray ayay qowlkoodii khilaafsan tahay oo waa nimankaa waciidiyiinta laga ka dhigay waciidku inuu fulayo uun sida dee taasuunoo ruuxii koladuu dembigii ku dhacaba uu ku gaaloobayo dee waxaana la midaan leenahay kuwaa iyagu leh faasiquun ha kuma magacaabeen gaal yaanay kuma magacaabina laakiin naar waa ku daa'imaya looma naxariisanaya leh ilaahay uma dembi dhaafaya leh kaasna waa la midunoo dee muctasilo qowlkoodii oo kale bal markaa taasoo kalena weeye oo iyadoo markaa qowlkoodii qolooyin aan kolay labadaa qowlba ahayn ahlulxadiid haba noqdeen iyo fuqaha wixii camal kaba yimi ee deetan aan hayno iyagoo dee kolay qowlkoodu ka ahlusunna sunna waljamaaca u ahaa Eh, laakiin waxyaalahan xagga bidcada kaba yimaada kaba dhiga iyagoon bidcadii kala qaadin mid mukafira iyo mid kale mid takfiir keenaysa may ruuxa in la gaaleeyo mid kale kolabay jaanibkaasba tahay kaba dhiga inaan loo dembi dhaafaynuu sidaa ku gaaloobayana kollay qowlkoodan dee bay iyaguna qowlkoodu la mid noqonayaan eh, bal waxa weeye haddaba taasi waa khilaafsan tahay waa jaanibkii hore waa cibaaradii walaa nukafiru axada min ahli lqiblati bidembin maa lam yastaxilow ayay sharaxeedii tahay waa ahlusunna ahlu sunnaha ama ahlu sunna waljamaca kadalika sida saas oo kale ama laa yaquuluuna kuma qowlayaan ina dunuuba dunuubtu laa taduru ma dhibayso oo maca wujuudi liimaan kole bii iimaan jiro ruuxii wax ma yeelayso faina hada huwa qowl lmurji'a nimanka murji'ada ah, ee lasa maca alkufri aanay waxba u tarahayn baa dembiguna aanu maca alislaam ama maca aliimaan aanu ruuxii waxu yeelahayn leh qowlkooda weeye nusuustii dee waciidka kuma timida qowlkoodu waaba ka hor imanaya oo dee waa kuwaasaa burinaya qowlkoode iyaga kuwaasna qowlkooda kuma qowlayno wahuwa kaasna qowlkoodna yu-addii wuxuu keenaya gaadhsiinayaa ila takdiibi beenin la beeniyo biaayaati alwaciidi waciidka aayaadkiisii alwaaridati soo aroortay fii xaq alcusaati waatay dunuub kala duwan waciid aragi uu yimi in naar la gelayaan in lagu cadaabayo in cadaab lagu mudanayo taas ay u timi marka marka laydhaa kaladii iimaan jiro dembiba waxba kuma yeelayo ruuxi laydhaa ama dembi waxba yeelayo dee nusuuskii aayaadkii waciidka dhan baa been halkan ay uga sugan tahay falmaciyatu macsiyadu tunqus liimaana iimaankii dee yaanaynaan odhanin sidaa khawaarij iimaankii ruuxa ka saaraysaaye iimaankii way nuqsaaminaysaa wanakhaaf calaa saaxibiha ruuxii saaxibkeed ahaayee ku dhex jirayna waxaan amid samaynayana uga cabsanaynaa dahaba iimaani inuu dee iimaankiisiba ay markaa uu wada suulo oo uu ka wada markaa iimaankiisiba uu wada tago wanakhaafu caleyhi waxaanan uga cabsanaynaa cadaab allahi tacaala fi laakhira cadaabkii ilaahay aakhiro wa ahlu sunnati yaquuluuna ahlu sunnau waxay ku qowlayaan bianna almu'mina almuxsina mu'minka muxsinka ah yurja lahu dukhuulu ljanna ee waa loo rajaynayaa dee ruuxii muslimkaana waa taasoo bayna alrajaa waalkhawf oo inuu isagu naxariista ilaahay iyo janno gelitaankeediina rajeeyo isagoo kana cabsanaya waxamuxsina yurja lahu dukuulu ljanna wanastabshiru lahu waanan bishaaraysanaynaayo isaga in maata calaa dalika hadduu iimaankaa kuba dhinto dee arrinkaa ixsaankaasna ku dhinto maxaanu rajaynaynaa aniguna dee inaan dee uu janno galayo ilaahay siinayo walaakin maca kulli hada iyaday taasi jirto rajahaasi jiro laa na'manu ma aamin noqonayno caleyhi korkii min makrillahi tacaala ilaahay makrigiisa ugama aamin noqonayno khatimadiiba ay ka xumaato kitaabintu u sabqo hadhow uu naar galo laxadaadka ugu dambeeyo intuu camalkiisu isbedelo ama taasoo kale camalkiisiiba la soo celiyo la aqbalin taa aamin ugama nihin walaa najzimu lahu biljanna markaasaa daraaddeed aanu rajayna janno eh janno uma jasminayno oo jannu gelaya uma goynayno dee wixii aan ciddii aan janno u goynaano waa ciddii nasay kuba timi uun waama ama ruuxii xumaanta sameeyey fa inahum dadka mu'miniintii ama dee waxa weeyaan ahla sunna yastakfiruuna lahu dembidhaaf bay ilaahay weydiinayaan wayakhaafuuna oo markaa isagiina dee naxariista ilaahay kama quusinayaano waa gaaloobay ma odhanayaan si ay khawaariji yidhaaheen ama naar buu ku daa'imayaa oo looma dembidhaafayo si ay muctasilaya yidhaaheen ee ilaahay bay dembidhaafu weydiinayaan wayakhaafuuna calayhi waanay u cabsanayaanoo dembigiisii in loo qabto cadaab uu galo taas bay uga baqanayaan walaakin laa yajzimuuna lahu uma jasminayaan oo uma goynayaan binaari oo ilowba ilow naar buu gelayaa ma odhanayaanoo dee waa taxta almashiya ayuu kuba sugan yahay faina haada goynta la gooye naar loo gooyaa qunuudun wa yasin min raxmatillah waa qowsasho laga qowsanayo naxariis ilaahidee taasna ee waxaabay keenaysaa kufri walaa yajzimu ahlusunnati ahlusunno uma goynayaan liaxadin axad biljannati janno oo axad dadka kaba mida uma jasminayaan uma goynayaan janno ma odhanayaan fulaan ilowba ilowdee janninbuu gelayaa ma odhanayaan ilaa niman shaksi un mooye cayanahu uu cayanay xadiday oo uu caddeeyey annasu nas asaxiixu min alkitaabi wasunna sidee tobankii jannada loogu bishaareeyey iyo aswaajtii rasuulka iyo faatima iyo adigu bal markaa xasan iyo xuseen iyo ciddii adigu bal nas ay kuba timin ilaa liman cayanahu nasu saxiixu oo min alkitaabi wasuna kitaab ambiya sunna xagge kaba ahaaday anahu min ahli ljanna ilaa liman shaksiun mooye cayanahu uu cayinay xadeeyey cadeeyey annasu saxiixu min alkitaabi wasunna anahu isagu min ahli ljannati ahlujanna inuu kala mid yahay kaasunbay iyagu jasminayaan ee cid kale uma jasminayaan gees kale walaa yajsimuuna ma goynayaanoo liaxadin axad binaari macsiyo kasta ha laba yimaado kol haddaanu gaalnimo kuba dhiman axadna uma jasminayaanoo uma goynayaan naar kadalika si aanay qoladaa horeba ugu jasminahayn ilaa idaa cayanahu nasu inuu nas caddeeyo uun mooye annahu min ahli naar haddii aynu ogaano inuu gaalnimo ku dhintayna mooye oo ruuxii la ogaya gaalnimo inuu ku dhintayna in allah laa yakfir an yushraka bih ama kayru hada kaa wixii aan ahayn waxa weeyaan musiic iyo dembigiisu haba badnaadee falaa jazma goyn iyo walaa qadca waa isla midun jasma iyo qadc lilmuslimi ruuxii muslimkaa bishayin shay janno ama naara ka mida loo jasmiyaa ma jirto e naar naxariisna waa loo rajaynayaa janno dee naarna waa looga cabsanayaa ruuxii muslimkaana inuu taa noqdo weeyaano dee intaa weliba uu caafimaad qabo ee khowfkiisa haba batee laakiin ilaahay naxariistiisa la rajeeyo camalkan inuu kaba aqbalayo gees kalena cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo uu kaba cabsanayo makrigiisana aanu ka aamin noqon ciddii kale ee muslimiinta ka midana wixii aan maskaar u saarin waa in xaaladiisu ay taa noqoto saasunbaaba ah dadkii muslimiinta ama ah ahla sunna qowlkoodii waana qowlkii markaa nusuustuna ay waxa weeyeen dadkii iyagu ku wada camal falay weeye nusuustuna ay kuba timi weeye wixii taa khilaafsan khilaafsanba nusuustii qayb kaba midoo laga tegaya ayay noqon dee waxaanay dariiqii ahla sunna waljamaacana way kaba baxaysaa walamnu walyaasu weli imuuro ku tacalluqsan halkan amnigii iyo yacsigii baa inoo sii socday laakiin waqtigii baa gal allah subxana wa tacala aclam قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام wa sabiilu lxaqi baynahumaa liahli lqiblati wuxuu ihi mualifku raximah llahu tacaala waalamnu amni laga aamin noqdo makrigii ilaahay oo ruuxu dee rajahiisi uun uu khaalis noqdo kaba aamin noqdo makrigaa ilaahay iyo wal-iyaasu quusasho naxariista ilaahay laga quusto inta ruuxa khawfkiisa iyo cabsidiisa ay noqotay mid khaalis ah oo bal markaa cabsidii ilaahay aduu naxariistii ilaahayba uu ka qoostaa labadaasi yunqulaani waxay naqlinayaanay ruuxa ka rarayaanba can millati lislaami islaamka milladiisii ayiyo diintiisii ayay kaba saarayaan wa sabiilu lxaqi xaqa dariiqiisu baynahumaa dhexdoodu ahaadayo waa labadaa dhexdoodoodee waa rajo ruuxu naxariistii ilaahay rajeeyo oo keena inuu dee bal camalkii khayrkahaa ku dadaalo ee uu rajaynayay ilaahay inuu ka sawaabiyo ku dadaalo towbadii dee iyadana uu rajaynayay in rabbi kaba aqbalo anu naxariistii ilaahay kaba quusan dee cabsidaasna yeesho iyo cabsi iyadu bal matalan uu dee keenta inay ka horjoogsato wixii xumaa ka hor joogsato ka hor joogsato inuu iyadna wixii waajibaadkii uu kaba taga ka hor joogsato inuu labadaas dhinaciyu waxda yeesho taas baa dariiqii xaqa ahaa ee liahlilqibla dadkan iyadoo ahlu qiblaha ah waa dadkii muuminiinta dee dariiqii toosnaa ee waxaweyaan waa kaa labadaba u dhexeeya ruuxu inuu yeesho raje keenaya camalkii saalixa ah dee isagoo sawaabkiisii inuu kuba dadaalo waayo ruuxa wax rajaynaya waxaa dee hawlihii iyo wixii uu ku gaari lahaa buu la yimaadaa jeclaadaana waxaweyaan kana baqdaa in bal waxa uu rajaynayaa uu dhaafo cabsina uu yeesho ka hor joogsanaysa xumaantii ka hor joogsanaysa taas baa dariiqii xaqa ahaa aw yahay ama sabiilkii lagu badbaadayay ama labada darafood ee kale ee rajaha maxdiga ee keenaya amni makriga ilaahay laga aamin noqdo iyo khowfka maxdiga keenaya naxariistiisaba in laga quusaa dee waaba ruuxii diintii ay kaba noqleen waan arki doonaa balalka wuxuu daliila walaa yakhruju ma baxayo alcabdu addoonku min aliimaani iimaankii kama baxayo ilaa bijuxuudi maa kii inkiritaankii u mooye adkhalahu isaga addoonkaa geliyey fiihi fil iimaani iimaanka geliyey oo addoonku markay noqoto iimaankii uu galay ee uu ku sifoobay wuxuu kaga baxaa waxa weeye inkaar iyo diidmo waxa uu markii horeba uu ku soo galay iimaankii uu inkiro bal maalan umuurihii iimaankaynu sooba marray ee juxuudkeed iyo inkaarkeeda la inkiraa ama wax ka mida la inkiraa waxay keenayaan diintii oo laga baxa ayay keenayaan Eh, laakiin bal ujeeddadu waa si aynu ah, markii aan dee casharkii kan ka horreeyabana kuba soo marray wuxuu isagoon juxuudka iyo inkaarkaa laga helin macsiyo uu sameeyey kol haddaanu bannaysanahayn iyada diintii kagama baxayo ama iimaankii kagama baxayo weeyo taa shalayto ayaynu laa nukafiru axada min ahli eh, qiblati bidanbin maa lam yastaxila oo iyadoo dee waxweeyaan iimaankii jiro aqoonsigii jiro iyo iqraarkii iyo ictiraafkii macsiye uu ku dhacay iyo dembi uu ku dhacay iimaankii kagama baxayee kol haddaanu banaysanahayne bal juxuud iyo inkaar uu waxa weeyaan wixii dafirsan iyo uu inkirsan yahay buu kaga baxayaa bal sharaxna waa inoo dambeeyaan waliimaanu iimaanku huwa isagu al iqraaru qirasho weeye bilisaani carabkii la qirto oo dee lagu qirto markaasoodoo dhawaaqii carabka ee dee bal matalan wixii imaamkii uu ku xasilayaba lagu dhawaaqayay iyo wa tasdiiqu rumayn weeye biljanaani qalbigii oo camalkii qalbigaha weeyaan iyo qowlkii qalbiga ah bal waxa weeyaan iyadana qalbigii lagaba rumeeyo taasba weeyaan oo uu marka oranayna soidha addoonku kagama baxayo wixii soo geliyey uun mooye inuu inkiro mooyaan ama wax ka mida mooyaane wax kale kagama baxayo uu yidhi macnahana aanuguba fasiray sii horaynu soo maray oo ah ruuxan muslimkii inama mu'minkii inaanu macsiya uu laba yimi oonu bannaysan iimaankii kaga baxayn dee caasi ha ku ahaado waciidkii dee jasii ama haba muto dee haddaan ilaahay subxaana wa tacaala kaba dhaafin e taasi haddaba wuxuu leeyahay waa iqraar billisaan iyo tasdiiq biljanaan kollay sheekhuna qowlkiisani oo abi xaniife iyo in badan oo asxaabtiisa ka mida qowlkood dee kitaabkana bilowgiisii waa tii oo cibaaraadkii uu inoogu soo bilaabayba ahaa dee fuqahaa ulimilla oo uu u jeeday marka abu xaniife iyo abu yuusuf iyo maxamed ibnulxasan muctaqadkoodii walow anirde oo muctaqadkii a'immada kalena waana muctaqadkii salafka kanuu caddaynaya de in gaara uun muctaqadkood maaha taas aynu kuba soo marno haddaba abu xaniifa iyo in badanoo asxaabtiisa ka mid a qowlkoodu yahay iimaanku inuu yahay yaqiintan qalbiga ama tasdiiqa biljanaan iyo iqraar bilisaan <clears throat> laakiin a'immada intooda kale maaliki iyo shaafici iyo axmed iyo awsaac iyo isxaaq ibnu rahawey iyo saa'iru ahli iyo jamaaca mutakalimiinta ka mida ah, iyo ahla si guudba iyaga qowlkoodu waxa weeye ana aliimaana tasdiiqun biljanaan wa iqraarun billisaan wa camalun bilarkaan iimaanku inuu yahay janaan ama qalbiga rumayntan iyo dee yaqiintan ruuxu uu rumaynayo yaqiintii iyo iqraarkan lisaanka iyo camalkan jawaarixda iyo arkaanta lagala samaynayo intu ah inuu iimaanku wada yahay oo markaa macnuu acmaashan aan laba imanayno jawaarixda aan kala imanayna musamal iimaan ayay kuba jirtaa oo dee taasna kollay adiladeeduna haad bay isagaba badan tahay ee iimaankii ayay kuba jirtaa bal kolle shaarix markuu soo qaadana waxyaalaha bal waxbaan si yarkor aan eegi doonaa iyo shaarixa qowlkiisuu kaba dhigaya khilaafkuba inuu lafdi yahay wax simaara oo ka ratimaya aanu jirin bal taa marka dambean arki doonaaye se waxaan leenahay bal tani waa abuu xaniife iyo in badanoo asxaabtiisa ka mida qowlkoodoo ah in laga saaro acmaasha aan xubnaha kalaba imanayno mafhuumka iimaanka iyo musamaa iimaanka ee musamaa iimaanka iyo mafhuumkiisa lagu koobo tasdiiq mathalan qalbi iyo iqraar lisaan waana san dee sheekhu imaka halkan daxaawi uu soo dhigtay waana taa iyagaba dee markaa kule muctaqadkoodii marka hore adigu dee marka hore ayuu cadaynaya dee marka labaadna waa muctaqadkii salafka o dhan dee masaa'il yaroo kooban oo aragti ay ku kala tagtay dee markaa maaha imika wax weyn maahe bal taasba weeye intaa wixii dhaafsana insha allahu tacaala marka dambe ayaan eegi doonaa shaarixuna wuxuu qabaa kule ibn abilcizi ikhtilaafkan ikhtilaaf suuriya inuu yahay nisaac laftiga inuu yahay bal wejkana markaasaan arki doonaa oo isagu saa u leeyahay wuxu uhi waliimaanu huwa aliqraaru billisaani waltasdiiqu biljanaan jiimkana waan fadxinaynaa waayo jiimta haddaan kasrino jannadii ama jinaantii waa jamcu jannatin buu noqon laakiin laftii waa mufrad oo jamac maaha isagu jinaan haddii jiimtun la kasriyo ee waa waxyaalihii lagula jamcin jiray jannada ayaabay kaba mid noqonaysa <clears throat> alluqa alyaasu alyasu aljuxuudu altakdiibu walinkaar waa beenin iyo inkaar aliqraaru alictiraafu waa aqoonsi iyo ictiraafkii carabka dee uu ruuxu kaba qaranayay aljanaanu alqalbu asharx ina alamna amni min makri illaahi ilaahay makrigiisa laga aamin noqdo ruuxu isagoo wuxuu doono samaynaya ama wuxuu doono laba imanaya uu yidhaa waa laga naxariisanaya uunoo dee uu halkaa cabsi ay qalbigiisa ka baxdo oo ciqaabta ilaahi iyo cadaabkiisa ka cabsadaaba ay qalbigiisa kaba baxdo iyo walya'sa quusasho min raxmati illaahi naxariista ilaahay laga quustaa yanqulaani ruuxa waxay ka naqlinayaan oy ka rarayaan can millat lislaam islaamka milladiisiiba oo dee taas diintii ayaabuu kagaba baxayaa oo qaala lahu tacaala inahu laa yay'asu min rawxi rawxillaahi ila alqowmu alkaafiruun inahu shaniya laa yay-asu ma quusanayaanoo min rawxi illaahi naxariista ilaahay ila alqowmu alkaafiruuna kuwa gaalada unbaa naxariista ilaahay ka quusta kuwa iska quusanaya waa midee gaalo un weeye waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daalluun wa qaala tacaala falaa ya'manu makra allaahi makriga ilaahay kama aamin noqonayo ila alqowmu alkhaasiruuna kuwa iyagu khasaaray waa khasaarihii abadigaa khasaaray un mooye cid kale oo makrigaa ilaahay ka aamin noqonaysaa ma jirto amaa ruuxii mu'minka ahaa waa kan dariiqiisu wa sabiilu ahli lxaqi dadka iyagu ahluxaqa dariiqoodu iyaga in labadaa midna ah, dee kuwa khaasiriinta kuwa kaafiriinta ahayn waa wasadun dhexdhexaad baynahumaa waa bayna alamni min makrillaahi walya'si min raxmat raxmatillahi ruuxa mu'minka ahaa rajo waa leeyo waa ruuxaa rajaynaya naxariista ilaahay macnaa daacadii buu la imanayaa isagoo calaa nuurin min allah kulaba imanayo dee hawadiisuu raacayo aanay ahayn waxaanu rajaynayaa ilaahay inuu ka aqbalo ajri kaba siiyo toobadii uu toobad keenay uu dembigii kaba toobad keenay buu rajaynayaa rabbi inuu ka aqbalo uu kaga dhaafo taasoo naxariistaayo adigu rajahaasuu ruuxee mu'minkaa qabaan gees kalena cabsi buu leeyahay uu ka cabsanayo dee waxaweyan ciqaabtii ilaahay oo markaa taasuu kaba cabsanayo cabsidiina waxay keenaysaa inuu ka joogsado wixii xumaantaa kaba joogsado inay waxa ka dhalanayuu og yahay waciidkuu og yahay iyo umuuraha kaba ratimaya uu kaba joogsado marka labadaa xaalo ayuu labadiiba ku wada sugan yahay oo makrigii ilaahayna aamin kama aha oo cabsidaas baa jirta in naxariista ilaahayna waa rajaynayaa ruuxii mu'minka markaa labadan ah amni min makrillaah iyo ya'si min raxmatillaah labadaas baa dariiq uu dhexdooda uu yahay oo markaa sabiila alxaq fayajibu markaa waxa waajiba cala alcabdi addoonkii waajib ku ah an yajmaca inuu isu geyso bayna alkhawfi cabsi min makri illaahi makriga ilaahay uu kaba cabsado iyo waalrajaa'i fii raxmatih rajo uu rajeeye naxariistiisa linafsihi naftiisiiyo waligayrihiba oo dee dadkii mu'miniinta ahaa uwataa aynu shalay soo maray narjuu lilmuxsiniina min almu'miniina an yacfuwa canhum wayudkhilahum ljannata biraxmati walaa na'manu calayhim bal markaa dee ruuxii kalena saasaabu dee naxariistii ilaahay ka daaca la imanayata naxariistii ilaahay waa u rajaynaya dee ilaahay makrigiisiiyo taasna ugama aaminaha naftiisana waa saas oo kale oo rajuhuna maaha uun dee ruuxu isagoon wax uu qabanayaaba jirin ila ilaahay baa ii dembi dhaafi uu taa rajeeyo taasi waa umniyo uun waa ammaani uun ee wuxuu noqdaa labadaa xaaleen soo sheegno waa ruuxii oo camalkii saalixa laba imanayo daacad iyo sii loo faray oo laba imanayo rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka aqbalo ka ajri siiyo ama ruuxa taa'ibkee dembigiisii ka toobadkeenaye rajaynaya in ilaahay ka aqbalo iyo dembigii kagaba dhaafo rajo waa taasun waa waxa waxaan aad rajaynayso ee doonayso ee uu ruuxu sacigii asbaabihiisii uu laba imanayo ku dadaalayo kaas baa rajo laydhaa cabsidii dablama markaa waa iyadoo dee waa waxaa cabsi laydhaahaa ruuxa ka joojiya wixii uu ka baqanayay xaajis uga noqda ka xijaaba ka ilaaliya ee uu kaga dheeraado taas baana cabsidu noqonaysaa haddaba ruuxii mu'minkaa tani isaga laga maarmaan bay u tahay welibana intaa uu caafimaadka qabe taas inuu khoofna yeesho ka joojiyo xumaantii rajona yeesho ee daacaadkii iyo waxa inay waxbuu rajaynayaayo jeclaysiiyaba uu kulaba yimaado oo u badsado laakiin markaa isagu uu arko xaaladiisu dee inay tahay oo uu jiibsadeba uu xanuunsanayuu geerihaatan eegayo iyada markaa sidaad nusuusi yadna inoo faa'iidaynayso waa inuu ilaahay naxariistiisii iyo inuu u naxariisanayo iyo taas uu saafi yeelo ama jaanibka uu qaalib yeelo waxaroonba intan dee xaaladeennu aynu dee daacaadkii aan lagu dadaalaynee macsadii la fudaydsanayo jaanibka khawfku ka badanba inuu nagu rajiina uu jiro oon naxariistii ilaahay lagaba quusan laakiin marka wuxuu ka tegayaaba uu jiifsade ee uu dhinaciisa dhulka qabtee uu geeri uun ceegaye wax imika markan dee khawfkanuu kala joojiyaa wixiibaa imika lamaba imanayo aanu jirin markaas inuu dee waxa weeyaan uu ilaahay subxaana wa tacaala naxariisiisa fisho jaanibkaa badiyo qaalib yeelaa waa taasoo siduu rasuulkuba xadiisu kuba yidhi laa yamuutanna axadakum ilaa wahuwa yuxsinu danna billah axadkiin yaanu dhiman isagoo danniga ilaahay u fiicnaynayo rabbi inuu naxariisan u dembi dhaafi camalkiisii ka aqbalitaan niyadiisa ay tay mooyaane waa markaa laakiin intan kale u xaalkay waa inuu labadan yeesho labadan janaaxe markaa uu kuba dul kuba soconayo labadiiba isagaa uba baahanbe haddaba dariiqaagaas u dhexey ama labada midkooda markaa ama amnigii ama yasigii dee waa kaa ruux muslima dariiqii maaha waalmu'minu ruuxa mu'minkii laa yakhruju ma baxayo min aliimaani iimaankii ilaa binaaqidin wax iimaanka beriyuu la yimaada mooye wadaalika kaan yajxada waaba isagoo inkira bafira wa yunkira waa isla mid shay-an shay min masaa'il liimaani iimaanka masaa'ishiisa ka mida ah, allatii masaa laa yataxaqaqu aanu sugnaanayn iimaanu iimaankiisu biduuni adduunkeed oo murihii iimaanka ka soo qaad waataynu soo marnay arkaantiisii iyo wax ka mida ah hadduu inkiro oo uu dafiro xataa intii kale ha aqoonsanaado ee iimaankii waa kaga baxaya oo wixii markii horeba ictiqaadkii iyo yaqiintii iyo rumayntii uu iimaanka kuba soo galay hadduu wax ka mida ah inkiro taa iimaankii uu kaga baxaya adigu ujeeddadu halkan maa macnuu juxuudun iyo inkaarun baaba lagu gaaloobaa waayo waatan a'immaduba kutubtooda fiqiga kutubta janibkan iyo abwaabta ridada acmaal kala duwan oo iyadoo dee juxuudkii aanu jirin ruuxii uu kuma gaaloobayo taasoo dee dacnigii diinta oo kale isifsihii jaanibkaas caydihii rasuulkii ilaahay ama ilaahay ama diintii oo kale waa acmaalo iyadoo iyo waxyaalo aan iyadoon juxuudkiiba jirinoo bal ictiqaadka jira haddana uu kuba kufiraya waa jiraano imika halkan taa kuma diidana oo ma laha juxuudunbaa uu ka yimaada waa kufrigaa takdiib ama juxuudo kufri kale maba jire ujeedadu waa camal iyo macsiya uu kuba dhacay waa sidan shalay casharkii ku soo aragnay isagoo dee bal maalan aanu banaysanahayn taa laguma gaalaynayo oo ujeeddadu waa radin uun qowlkii khawaarijta ee iyagu macsiya iyo dembigii uu ku dhacay markaa kabiirada ruuxa ku gaalaynayay ama muctasiladii mansila bayna almansilateyn sugaye iyagu bal markaa la haddana naar uu ku daa'imaya iyo qolooyinka qowlkooda radinteedu weeye maha macno in kufrigu ka yimaado un juxuud iyo takdiibun waxyaalo kaloo aimadu dee abwaabta riddada ama baabka riddada ay ku tiriyaan oo ruuxu isagoon juxuudkani jirin uu diintii kaga baxayaa way jirtaaye laakiin imanka jaanibkiisa ama ujeedadiisu taa weeye marka wuxuu hi fayanqudu bidalika ah, kan yajhada wayunkira shayan min masaa'il iliimaan alatii laa yataxaqaqu iimaanuh biduuna la-aanteed aanu iimaankiisu xaqiiq noqonayno fayanqudu bidalika markaa marka dee juxuudkaa laga helo ama inkaarka waxaa ku buraya iqraaruhu lwal qirashadii markii hore uu qirtay waxan dee waa ka dib u dafiray waa kan inkiray taas baaba cala alkhawaariji khawaarijtii qowlkan ama hadalkan dee wuxuu uga jeedaa sheekhu radin uu radinayo khawaarijtii alladiina kuwaasoo qaala yidhi bitakfiiri murtakibi ilkowra oo iyou ku tegey bitakfiiri murtakibi lkabiirati kaab kabiirada ku dhacaya gaalayntiisa la gaaleeye yidhi gaal buu noqonaya wa cala almuctasilati iyo muctasiladiibay radin u tahay alladiina muctasiladaasoo qaalo iyou ku qowlo kuba tegay bintiqaalihi guuritaankiisa kaa kabiirada ku dhacay waa biintiqaali murtakibi lkabiirati weeye kaa kabiirada ku dhacay intiqaalka iyo guuritaanka uu kaba guurayo min aliimaani iimaankii uu ka baxayo laakiin maha gaalnimo inuu baxayo iyo agtooda fidunya markay noqoto walow dee ma-aalku aakhiro qowlkaa kale unuu laba midyo leeyihi naarkama soo baxayo ilaa manzilatin bayna almansilatayni mansilo labada mansilo udhaxaysa oo mansiladii kufriga iyo iimaanka ama islaamnimo meel u dhexaysa ayuu waxa weeyaan u baxayaa magacii iimaannimo ama islaamnimo magac madxi aha waa ka hadhayaa bay leeyihin laakiin waa gaal marka ma odhanayno se aakhira markay noqoto looga dembi dhaafayay leeyiinoo naar kama soo baxayo markaa waa dee labadii qowl jaanibka waa iskaga miduun waa tasmiyadan hore uun weeye oo dee usuushoodaanay kaga mid tahay ma dhowrkay tiriyeen almanzila bayna almansilatayn oo bal de waxaaba la laydhaa waa umuurihii ama ictizaalka waxyaalihii uguga horreeyey oo kale wasil ibnu cadaan iyadoo dee majliskii xasaniyaade ama asxaabtii xasaniyaba uu ahaa oo masaladan ay timi ruuxa mu'minkaee kabiiro kuba dhacaya ayaa isaga qowlkiisu noqday inuu yidhaaho dee waa kan oo magacii islaamnimona ma mudanayo adhowna naarka maba baxayo eetu majliskii sidaa kaga tago meel gaara fadhiisay uu qowlkiisan ku qarirayo oo yidhaahanba laftiga muctasila sidaas wuxuu yimi hadal xasan oo ictasala cana waasilun waasil gooni buu nooga baxay waa nagaba dheeraaday bal markaa waaba umuurihii ugu horeeyey dee bilowyadii ictizaal eh bal ama magaca waxyaalahay kulaba baxeenba haddii dee afkaar kaleba kaga horeysaye waxa weeye qowlkoodna radin buu u yahay balilmuslimu ruuxii muslimka ahaa ee iimaankaas isaga iyo ictiqaadkiisaas ama wixii dee ay ahayd in iimaanku uu ku sugnaanayay qirsanaa ee aqoonsanaa caasin caasi uun buu ku yahay bidembihi dembigiisa uu ku dhacayo dembi hadduu ku dhaco dembigaa caasi buu ku yahay xataa yatuuba minhu ilaa uu tooba toobad keenayo yanqusu waana nuqsaamayaayo min iimaanihi iimaankiisii waxaa kaba nuqsaami oo adigu iimaankiisii baa nuqsaami ama ay wax ka nuqsaami biqadri macsiyati kolba macsiyadiisan qadarkeed waayo iimaanku waana ziyaadaya waana nuqsaamaya daacadiyo taasu ku ziyaadi macasidanna waa ku nuqsaami haddaba ruuxii iimaankii kagama baxayo ee laakiin caasi horta noqonayaa ilaa uu dembigii ka toobad keenayo kolba macsiyadiisani inta ay tahay iyo qadarkeedna iimaankiisa waa nuqsaamayaa oo uu nuqsaamayaa walaa yartafic canhu laakiin kama kor noqonayo ismul iimaani magacii iimaanku bilkuliyati si guudba si ay khawaariji leeyihiin oo magaciyada qoladanba kulli si guudba magacii iimaanku macsiyadan uu ku dhacay kagama kor noqonayo ilaa bidahabi kulli inuu dhammaantii wada tago ictiqaadkiiyo dee tii la wada waayo iyo wa dahabi kulli wa aslin waa dhammaantii uu wada tago oo dee imika nuqsaantii waxaan nidhi waxunbaa ka nuqsaamay oo macsiyada kagaba nuqsaamay asalkii waa joogaa isagoo wada suuro mooyaane ismigii iimaanku isaga kagama kor noqonayo walaysa bidahaabi bacdi laakiin barhkii oo tegay oo se dee acmaashii oo kale ama wuxuu kaba tegay ha noqoto ama macsiyada uu kaba dhacay ha noqoto nuqsaan baa iimaankii ugaba iman ee laakiin iimaankii meeshii kagama wada tegin oo kagama wada suudhin fa ina aliimaana yatabacadu iimaanku waa kala badhmaa waa qaybsamaa waayo kol haddii uu iimaanku yahay tasdiiqa janaan iyo waxa weeyaan tasdiiqii janaan haddii la waayo iimaankii waa baxaya ama wax ka midaba iqraar lisaanna waa taas ee dee camalkii markay noqoto camalkii arkaaneed ruuxii macsiya uu ku dhacayna ee waa ku nuqsaamaya iimaankiisiya laakiin iimaankii kagama wada kor noqonayo ama xataa waajibu kaba tegayna oo yadana waxa weeyaan iimaankiisi waa ku nuqsaamaya ee laakiin iimaankii kagama kor noqonayo dhammaantiiba kagama wada kor noqonayo bal markaa waxaan leenahay sheekhu kolley dee ujeeddada iimaamkan nin kitaabka dejiyo ahayd radin uu qolooyinka <coughs> aqwaashoodii radiayo ay ahaydun adkayn iyo taqriir sida umuurihii aanu soo marray ruuxa muslimkii macsiye uu laba yimi inaanu diinta kagaba baxayn oon lagaga saari lagu gaalaynahayn ee ruuxa caasiya iimaankiisna dhinmay inuu noqonayo taas ayaa deebal matalan keentay inaan waxba ictiraad cibaaradiisan ama iman laakiin jaanib kale markaan eegno iimaanku ama kufrigu kama yimaado un kaa juxuudka iyo inkaarka acmaal dee kufi ah oo kuwa aan kolay barkood sheegaynaba ay jirtaayo ruuxu isagoon juxuudkaasi jirin oo dee kufri ugaba imanayo laakiin taasi marka halkan taqriirkeed may ahayn taqriirku wuxuu ahaa uun waa macsiya uu ruuxu laba yimi iimaankiisii kagama baxayo qolooyinkaa ku gaaleeyey taas ama manzila bayna almansilatayn sugay ayaabay radin u ahaydba dee laakiin kolay kufrigu takdiib iyo juxuud keliya uun kama yimaado wahada khabawn cibaaruu ku bilaabay wahada khada ujeedada fiqradee waatan noo raqamaysan fiqradii labiyo lixdanaad waxay ahayd waliimaanu huwa aliqraaru billisaani watasdiiqu biljanaan saasuu yidhi oo iimaankiibaa wuxuu ku koobay musanifku qarashadan carabta lagaga dhawaaqayo nudqigii iyo qowlkii camal qowlkii weeye iyo rumayn la rumeeyo oo qalbigii laga rumeeyo ictiqaadkii marka meeshii muu raacin camalkii arkaaneed iyo xubnaha wixii laga samaynayay acmaal ahaa musamihii iimaanka kumuu soo darin labadaasuu kuba koobay san markaa hore nidhina abuu xaniife iyo dee in badanoo asxaabtiisa ka mida qowlkood weeye in acmaasha lagaba saaro taasoo kale bal markaa abuu xaniife dee hortii haddaan eegno sida sheekhadiisii qaarkood xamaad bin abi sulaymaan iyo taas iyo waana qowlkood waana arrinta ay idhaahaan dee irjaha noocyadiisa mid ka miduu noqonayaayo ama in badan bay raggaa culimmada ee waaweynaa barhkood ay ku sheegaan markay kutubtaa taraajimta iyo taariikhta iyo la joogo ama taraajimtaba inuu filan hebel uu murjico kaba mid ahaa markaasaa waxay dee dahabi iyo qolooyinbaa waxay ku fasireen irjahan in loo jeedo irjaau lfuqahaa fuqahada irjaheedii loo jeedo maaha oo waxa weeyaan irjaac ulfuqahaana waa dee abu xaniifa iyo in badan oo asxaabtiisii ka mida iyo rag dabaqadiisii ahaa iyo rag kaba horeeyey saa dee sheikhadiisii qaarkood xamaad ibn abi sulaymaan iyo ay qabeen oo ah in acmaasha aan lagu soo darin musamaha iimaanka ama mafhuumka iimaanka aan lagu soo darin camalkii way u arkayaan dee si uu lahaa iyo mansiladii uu lahaa waa ogyihin laakiin iimaankii bay ku koobayaan tasdiiqaas iyo waxa weeyaan hadee kolleyna waxyaalo ka ratimayaa jira taasoo haddii tasdiiq in laguba koobayo qaraarkii camalkii musamihii laga saaro masaladii ahayd ziyaadat liimaan wa nuqsaanu iimaanka ziyaadadiis iyo nuqsaantiisiyaba dee meeshay imanayso tasdiiqii iyo rumayntii iyo yaqiintaasi waana hadal dee inoo yar soo socdu odhan doono asalkii waa lagu sinaanayaaba markaa meeshii imano halkaa laguma kala badnaanaya meeshii kaba dhalanaysa ee bal waxa weeye taasba weeye markaa sheekhu wuxuu leeyahy wahada khada in dee lagu koobo iimaankii tasdiiq janaan iyo qowlka ama iqraarka carab un lagu koobaa taasi khada bay noqonaysaa sababtuna waa kan sheegay oo wuxuu idhi fa ina alxaqa xaqa alladii xaqaasoo calayhi korkiisa ahlu sunnati ahlu sunnu ay ku sugan yihiin wa jamaahiiru lculamaa ay ku sugan yihiin oo wadeeta aan soo sheegnay imaam malik iyo shaafici iyo axmed iyo awsaac iyo isxaaq ibnu rahawe iyo saa'iru ahli lxadiidba iyo ahla daahir iyo jamaaca min almutakalimiin iyo inay qowlkooda beetan dambe ay tahay ay musane iimaanka gelinayaan acmaashii ku soo barayaan haddaba wuxuu leeyahay qowlka xaqa ah ee ahlu sunna wa jamaahiirulculamaa ay kuba sugan yihin ana aliimaana iimaanku taas waxa weeye tasdiiqun biljanaan waa rumayn qalbigii wax laga rumeeyo ay alqalbi janaankiiba wa iqraaru bilisaan qirasho dee waxa weeyaan carabkii laga qarto hadduu rumeeyo unuu dhawaaqi iska diido dee iimaankii meeshii ma yaale carabkii oo laga qarto iyo wa camalun bilarkaan xubnihii camalkii lagula imanaye la samaynayay ay aljawaarix wahada min usuuli ahlisunati waljamaca arrinkana iimaanku ama musamaha iimaanka iyo mafhuumkiisa acmaashu inay ku jirto waaba taasoo waxa weeyaan waa ahlusunna waljamaca wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum arrinkana culimmadu waxay ku fasireen salaadii ay baytulmaqdis dadka muslimiintii intaan qiblada loo soo bedelin xagga kacbada ay u tukanayeen ee barhkood dee markii qibladan loo soo wareejiyey dad dhintayna ay jireen ee ay yidhaaheen talow xaaladooda maxay noqon ayaa ilaahay ma aha nin mid dayacayo